assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab aayadda turjumada uga dhigay waxa uun isku macno dhow yihiin baabkii ka horreeyey nusuustii kusoo aroortay ayay isku macno dhow yihiin qowli illaahi ilaahay odhahdiisii uu baab u yahay uu yihi falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwa aada la sintaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin inaan ilaahay cidna la sinayn yani andaadu waa jamcu niddin niddigana waxaa la yidhahdaa almithlu wannadiir yani shayga shayga lamataalka ahe lamidka ah yaa niddi la yidhaahda mar kuwa ilaahay oo kale aada ka dhigtaan rabbi subxaana watacaala ha u yeelina wey maanaha <clears throat> macnahana waxaa laga wadaa cibaadadii ay ilaahay lahaa subxaana wa watacaala iyay asnaamtoodii makhluuqaadka qaar ka mida ah, iyay siin jireen maadaama marka wax ilaahay u gooni ahaa aada wax ka siisay sidoo adigoo ilaahay garab dhigay oo la simay oo kale ayaa laga dhigay macanaha ficlan saas wey nabigu salawatullhi wasalaamu aleyh xadiid saxiixa waa xadiidka cabdullahi bn mascuud ayaa la weydiiyey nabiga sal lay slam ayu dembi acdam dembi kee ugu weyn baa li nabiga sal lay wasalam wuxuu yidhi an tajcala lilahi niddan huwa wakhalaqaka ilaahay isagoo ku abuuray oo abuuristaada iyo samayntaada iyo keenitaankaaga aan cidina gacan kala geysanin oon kala qeyb qaadan haddana isagii intaasoo dhan kuu galay inaad cid kale la sinto ood wax la siiso ood wax la wadaajiso taasaa dembi la galay ugu weyn buu nabigu uri salawatullahi waslamu aleyh waana shirkiga way macana falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwa aada garab dhigtaan ood la sintaan macnuhu kala mid dhigtaan walxaal antum idinku taclamuun aada ogtihiin yani way ogyihiin inaan ilaahi subxaana wa tacaala lala sinayn ayaga laftoodu ma qabaan yani boqol kiiba boqol ilaahi subxaana watacaala cid la siman inay jirto awoodda dhankeeda iyo maamulka xaggiisa iyo yani abuurkan adduunka la abuuray iyo inaysan cidna kula sinayn waa ogyihiin laakiin maadaama wixii ilaahay lahaa qeyb kamidaba aada cid kala siisay waad la sintay baa meesha ku taalla macana ilahay baad la sintay subxana watacaala sidaas weeye marka wa antum taclamuunadaasi waxay macnaha ay ka dhigan tahay idinkoo og inuu rabbigin yahay oo idin irsaaqayo oo isagu idin abuuray oo isagu idin keenay oo isagu idin nooleeyey oo isagu idin dili doono intaa dh ninka u og inuu isagu keligii leeyahy haddana waxaad ku garab wadaani muxuu yahay macnaha joojiya qaala ibn cabaas wuxuu yidhi fi laayati aayadda yani fi tafsiiri laaya aayadda markuu fasirayay wuxuu yidhi alandaadu andaadda aayaddu sheegaysa huwa shirku waa wadaajin wey ilaahay oo addoommadiisa oo lala wadaajiyo oo wax laysugu daro kaasaa la yidhaahdaa oo baryadaadii iyo gawricii iyo cabsidii iyo xubbigii iyo jacaylkii iyo tala saarashadii iyo oo ilahay lala wadaajiyo subxana wa tacaala markaasuu wuxuu tilmaamay shirkigu uu siduu dadka usoo galaayay ay si qarsoodi a ah tahay yacni si aan la malaysan karayninba inuu kuu soo geli karay akfaa wuxuu ka fudud yahay wuxuu ka qarsoodi badan yahay buu shirkigu min dabiibi namli baashan la yidhaahdo quraanjada socodkeeda calaa safaatin oo dhagax sibsiba ku dul socoto sawdaa-a oo weliba madow iyo dulmati alleyli habeen mugdi ana dhexdiisa socoto macnaa waxa weeye shirkigu wuxuu ka qarsoodi badan yahay qor yacni quraanjo ama dhulcayso socota oo midabkeedu madow yahay waxayna ku dul socotaa dhagax sibsib ah aminkay socotana waa amin mugdi habeen mugdi a ah waay shanqadhna laga dareemi maayo socodkeedana la arki maayo iyo lafaheedii oo maalinimo la arki karaynin sidaadan waxba uga dareemeynin saasoo kaleu shirku adoon dareemin kuusoo geli wey macana wa huwa shirkigaasi an taquula waa inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo waxayaatika noloshaada yaa fulaanu hebelow waxayaati iyo noloshaydaan ku dhaartay macnaha waxa weeye waa inaad tidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay iyo naftayde ilaahay waa ku dhaartay iyo naftaada wa taqulu inaad tidhaahdo weye lawlaa lawlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jiri lahayn la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugtu way noo soo dhici lahaayeen walawla albatu boolobooladii haddaysan jiri lahayn fi daari guriga dhexdiisa la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugtu way noo soo dhici lahayen saa inaad tidhahdo wy wa qawlu rajuli ninka odhahdiisa uu yidhi wey lisaaxibihi ninka saaxiibkiisa uu ku yidhaahdo maa shaaa allahu washita wuxuu ilaahay doono adna aada doonto wa qawlu rajuli ninka hadalkiisii weeye uu yidhaahdo lawla allahu wa fulaan ilaahay hadduusan jiri lahayn iyo hebel laa tajcal fiiha fulaanan fulaanka ka daaway macnaha laa tadxal ha yeelin fiiha dhexdeeda fulanan fuhebel ha yeelin haadaa kaasi kulluhu dhammaantii bihi waxaa ku sugan shirkun wadaajin ilahay wax lala wadaajin subxaana watacaala rawaa waxaa wariya xadiidka ibnu abi xaatim baa wariyay asarkaas cabdullahi ibn cabaas laga warinayo <clears throat> macnaheedu waxa weeye yani shirkigu qaybo waaweynna waa leeyahay qaybo yaryarna waa leeyahay qaybaha yaryarna waxaan soo sheegnay yaraantiisu macnaha maaha waa dembi yar oo dembigii yaraa ee waysada iyo salaadaha iyo soonka iyo lagu dhaafi jiray ma aha waa dembi weyn bal dembiyada waaweynee kale wuu ka weyn laakiin waxa wuu yaryahay loo leeyahay shirkiga weyn marka loo fiiriyo uu ka yaryahay way macanaha laakiin isagu lafihiisa uma yar waa dembi weyn sidaas wey marka yani si qarsoodiya ah oo lama filaana ah oo aadan adugu macnaha waxa weye ku talagashanayn yaa laga yaabaa inaad shirki ugu dhacdo shirkiga u haysanaa innaga wax weyn oo meel yaallo oo dadku wada yaqaano oo ninkii ku dhacay uu kas ugu dhici iyo yani qasad ugu dhiciyo yani wax saasoo kale u haysanaa laakiin waa ka fudud yahay si camal yar oo qabatay ama hadal yarood ku hadashay yaa laga yaabaa inaad shirki ku gasho macnaha marka wuxuu ku mitaalay cabdullahi ibni cabaas wuxuu yihi quraanjo socota oo dhagax tusiba ku socota oo madow amin habeennimaana socoto waxba laga garan maayo gooray kusoo gashay iyo gooray ku dhaaftay iyo wax raad ah iyo wax dabagal ah, iyo wax lagu garatoona ma laha sidaasoo kaleetu kugu soo geli wey macana saasoo kale kugu soo geli marka saa la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan inuu ruuxu taxadur fara badan bixiyo uu ka dadaalo wax alla wixii la yidhahdo war meesha waxbaa kasoo muuqda oo mudutuushi shirkigaa ka muuqata waa inuu ka cararo inuu ka fogaado wy macana talabaadna waa inuu diinta barashadeeda ku dadaalo sidii uu wax u kala baran laha u kala ogaan lahaa iyadana waa inuu macnaha ku dadaalo suusan ugu dhicin shirkigan cibaadu billah waxaa mithaallo usoo qaatay marka shirkiga yani tusaaleyaal bixiyey tusaalaha koowaad wuxuu yihi waa inaad tidhaahdo waxaad ku dhaartay ilaahay iyo noloshaada hebelow ama waa inuu yidhaahdo waxaad ku dhaartay ilaahay iyo noloshayda macnaha waxa weeyaan dhaartii oo ilaahay markaad ku dhaarato aada addoommadiisa qaar ka midana daba dhigto oo ku dhaarato way macana dhaartu way noo imaan doontaa insha allahu tacaala ilaahay unbaa lagu dhaartaa hadduu ruuxu ilaahay cidaan aan hayn ku dhaartana waa shirki waayo waa dembigii shirkiga ahaa ee weliba kii yaraa wey marka ama toos ilaahay keyrkii ugu dhaaro ama ilahay intaad ku dhaarato ku daba labadaba lama ogola labadaba lama ogola yani waxa wey waa taan aabahi waayaa iyo waa taan ka noqdaa iyo waa tii macna tana dhacdaa iyo waxyaalahaasoo dhan baa ladiidayn waxaasoo dhan waa waxyaalo macnaha aan la ogoleyn waay ilaahay baa subxaana watacaala lagu dhaartaa taasi waa mid tusaalaha labaadi waxa weeye inuu ruuxu yidhaahdo wax hebel had eygii had eygii waardiga ah hadduusan jiri lahayn agoogay xalay tuugta way noo soo dhici lahayd tuug baa xaafadda timid eygii baa ku dhadhawaaqay eygii markuu qeylqeeliyey baa lagu soo toosay tuugta carabta markaasaa waagu markuu baryayba waxaa la yidhi aleelahay xalay tuugtaas haddayna eygaasi jiri lahayn xalay tuugtaasi waxbayna marin lahayd waa noo soo dhici lahayd khatar baan galay taasina waa shirkiga qayb kamid u leeyahy waa shirkigii qayb ka mid soo hadalkeena kuma badna aada bay ugu badanta shay hebel hadduusan jirin saasaa dhaci lahay shay hebel haddaan leelin saasaa imaan lahay wahaa kada waynu soo marnay marka shalaynu soo marnay darsigeenu shalaa kusoo marnayo haddii uu eydaas uun inay wax jalaalisay oo iyadu wax qabatay oo aan laga shishaynin oo awood kaleeta oo ka shaysa aysan jirin uu rumaysan yahay yani markaas shirkiga weyn bay noqonaysaa gaalnimo weyn waayo haddii uu rumaysan yahay eydani inay sabab u unahay oo dhadhawaaqda dhadhawaaqeedaasi uu sabab ahaana waa inagii soo sheegnay oo sababka dhib ma laha sababka in macnaha waxa weya sabab ahaan loo ictiqaadiyo dhib ma ay laha laakiin waa inaad u ictiqaadiso waxa kaleeto ilaahay baa adeejiyey hadduusan ilaahay adeejin lahaynna waxba lama qabtay way macana waa inagii soo maray nabigu sal lla alay waslam lawlaa ana kaana fi tarki lasfal adeerkii abu aalib haddaanaan anigu jiri lahayn naarta salkeedu ku jiri lahay oo geli laha manaa lawlaa ana buu nabigu uri sal lay slam waxaa lamid a macnaha yani badada badada waxaa la yidhahdaa badada waa booloboolada waay maaqaana ma guryaha lagu waardiyeystaa iyadana yani guriga haddayna joogi lahayn tuugtaa soo geli lahayd oo malaha guryaha hortoodii waxbay ku xidh jireeno markay wax aragto wax dareento iyay dhadhawaaqi jirteen sida iyagoo kale waxaa lamid a iyadana ruuxa hadalkiisa uu yidhaahdo yani wuxuu ilaahay doono adiguna doonto saas wuxuu ilaahay doono adiguna aada doonto waxaa la diidan yahay inaad ilaahay iyo addoommadiisa isdaba dhigto ilaahay keligii baa wax doona isaga keligii baana awood leh addoonka inaad ku dabalanaysa ku dabawado ka jooji way macana waxaa la rabaa inaad tidhaahdo hadduu ilaahay uu dooni lahaa saasaa dhec hadduusan ilaahay dooni laha saasaa dhec ama way inoo imaan doontaa inaad dhahdaa la doonaya haddaad isku dabaqabanaysaba inaad tidhaahdo maa shaa allahu uma shita saas wey waxaad wuxuu ilaahay doono markaa kadibna adugu aad doonto macnaa waxa weeyaan luqada carabiga waxay leedahay ereyooyin la adeegsado oo macnahoodu kala gedisan yahay xuruufta la yidhaha xuruufulcadfiga ee hadalka xidhiidhisa isku xidha ayaa macnahoodu kala gedisan yahay xaraf waxa weye labada shay uu isku xidhayo labada kelime uu xidhiirinayo ayaa wuxuu ku tusinayaa inaysan kala horeyn iyo kala dambeyn midna lahayn ama camalka si siman bay u wada geli karaan yani xukunka loo xidhiirinayo way ku sinlaan karaan ka dambeeyaa horeyn kara ka horeeyaa horeyn kara sida wawdo kaleeto mutlaquljamci baa loo isticmaalaa laakiin uma waxaa loo isticmaalaa tartiib maca weliba taraaki ah sida ay u qoran yihiin bay ugu kala dambeeyaan weliba aad bay martaba ahaan iyo manzil ahaan ugu kala dambeeyaanoo kuma sina wax marka uma in la adeegsado haddii ilaa wa ilaaba aan la daynayn saas way macana oo la yidhahdo maa shaa allahu uma shita waa haddii carabi lagu hadlayo soomaaliga waxay noqonaysaa waxay ilaahay doono ama hadduu ilaahay doono markaa kadibna aada adugu doonto ama hebel doono markaa kadib saas way maana waxaa lamid a ah ninka hadalkiisa uu yidhahdo ama ruuxa hadalkiisa lowla allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn saas macana ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn maanta halis baan geli lahaa ilaahay iyo hebel iyadaasi aada ku daba wadaan diiday waxaad tidhaahdaa haddaadan daynayn lowla allahu uma fulaan uma fulaan hebel alle hadduusan jiri lahayn markaa kadibna hebelo ilaahay sabab iiga dhigay saas way maana ictiqaadkaasa raba hebelu ilahay sabab iga dhigay waxa dhan ilahay buu ku urursani laakin kani waa sababo ilahay baa ku adeejiyay subxaana watacala qaala ibn cabaas wuxuu yihi fi laayati yani waxaa la doonaya qalbigana in shirkiga laga dhowro carabkana in wixii muuqaal shirkilahoo dhan in laga ilaaliya la doonaya carabka laftiisa in la ilaaliya la raba macana oo dadka la baro yani muslimiinta la baro inay ilaahay subxaana watacaala qalbigoodana ku xidhmo afkooduna yani waxa weye inuu ilaahi subxaana watacaala ku xidmo saasaa la doonaya macna oo makhluuqaadka ay ka go-aan qaala ibn cabaas wuxuu yihi fi laayati aayadda dhexdeeda wuxuu yihi tafsiirkeeda alandaadu andaadaasi huwa shirku waay akfaa wuxuu ka qarsoodi badan yahay shirkigaasi min damiibin n min dabiibi namli quraanjada socodkeeda calaa safaatin oo budul socota dhagax sisiba dushi sawdaa oo madow fii dulmati leyli habeenka mugdigiisana ku dhex socda wa huwa an taquula shirkigaasina waa inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo wa xayaatika noloshaada yaa fulaano hebelow ama wallahi ilaahay baan ku dhaartay wa xayaatii iyo noloshayda noloshaydaan ku dhaartay ama noloshaadaan ku dhaartay ama yani waataan aabahi waaya ama waa sii laga cadaaba wax saas oo kaleetaa waay waxaasa la diidaya macnaha wa taqulu waxaad leedahay lawlaa kulaybatu wa taqulu waa inaad tidhaahdo lawlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jirin kulayba waa tasdiiru kalbin waa kulayba waa eyga yar yani eyga marka la yaraynahayaa la yidhahda lawlaa kulaybatu haada kan eygiisa yar hadduusan jiri lahayn oo xalay uusan qayliyi lahayn markii tuugtu soo dhacday la ataanaa waxaa noo imaan lahaa alnusuusu tuugtu waa noo soo dhici lahay walawla lbatu boolobooladu haddaysan jiri lahayn fi daari guriga haddaysan joogi lahaynna la ataana nusuusu tuugta loo imaan lahay yani shimbiro waxaa jira guriga hortiisa yani lagu xidho halkaasay joogaan wax yaroo shanqala hadday maqlaan way dhawaaqaan marka waa waardi oo kale wa qawlu rajuli ninka hadalkiisii uu yihi lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhi wey maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono oo washita adiguna adoonto ilaahay iyo addoonkiisa doonida kuma sinna wadaag ka dhaxeeyana kuma laha adoonku doorid waa leeyahay iyo mashia iyo iraada isaga u qalan ilahayna waa leeyahay subxaana wa tacaala mashiicada adoonkuna ta ilahay bay ku xidhan saas daraadeed waxaa lagu diidan yahay washita wawdaasaa lagu diiday yahay wawdaa wadaajin keenta macnaha saasaa la diidan wa qawlu rajuli ninka hadalkiisi weye lawla allahu hadduusan ilaahay jiri lahayn wa fulanun iyo hebel uu saas yidhi macnaha maxaa la doonayaa lawla allahu uma fulan fulaankaasina waa inuu sabab u yahay sharci ah oo sharciga laga bartay in sabab uu noqdo oo waxan laga helo ama waa in tajribe lagu ogaaday laakiin fulaankaasi laftiisu hadduusan sabab sharcigan ahayn sabab tajribe lagu ogaadayna hadduusan ahayn shirki weyn buu markaa noqonay oo masalan inaad tidhaahdo ilaahay iyo awliyada ila awliyadiisu haddayna jiri lahayn waxaas iyo waxaasaa igu ah awliyadu sabab maaha awliyadu sabab sharcigana maaha sabab xisiga oo macnaa waxa wey tajribe lagu ogaadayna maaha bal sharcigu waa diiday saas daraaddeed taasi waaba ka weynaanaysaaba macna saasa macnaa waxa weeyaan ayay culimadu sheegaya laa tajcal ha yeelin fiiha dhexdeeda fulanan hebel ha yeelin haadaa kaasi kulluhu dhammaantii bihi shirkun gaalnima ku sugan wa can cumara radia allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam cumaradaasi waxaa sax ah can ibni cumara waay can ibni cumara hala soco yani khalad wey xadiidka cabdullahi ibni cumar baa warinaya ee cumar ma warinaya wacan ibni cumara radia allahu canhu cabdullahi ibni cumar waxaa laga warinaya ana rasula sal lay sl rasuulku qaala inuu yihi man xalafa ruuxii dhaartay bigayr illah ilahay cid aan ahayn ruuxii ku dhaartay faqad kafara waa gaaloobay aw ashraka ilahay buu la wadaajiyey addoommadiis rawahu tirmidiyu tirmidi baa wariye xadiidka waxasanahu xasan buu ka dhigay wasaxaxahu lxaakimu xaakim baana saxiix ka dhigay waana sidaas xadiidku uu u sheegayo imaamu dahabi baa ku waafaqay sidoo kaleeto sheekh nasir idiin albani duruqdiisa marka la sugeeyo xadiidku inuu saxiix yahay buu tilmaamaya xadiidku marka wuxuu leeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn ku dhaarto makhluuqaadkiisa ah ruuxaasi waa gaaloobay ama wuu la wadaajiyey gaaloobidaa iyo shirkigaas waxaa laga wadaa shirkigii yaraa shirkigii asqarka ahaa ayaa laga wadaa oo gaaloobiduna waxa weeyaan waa kufrigii yaraa isagana kufrun duuna kufrin nicmadii ilahay buu ku kufriyey shirkigana waxaa laga wadaa waa shirkul asqarki wey macana oo dhaarta ilahay ilahay baa iskale subxana wa tacala maxaa yeelay dhaartu ilahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa intuu doonu isoo ku dhaaran karaa wshamsi waduxaaha wlqamari ida talaaha wnahaari ida jallaaha makhluuqaadkiisa ilahay buu ku dhaaran subxana wa tacala laakiin inagu makhluuq ilahay inaan ku dhaarano maaha ilahay keliyato inaan ku dhaarano saas lama ogola maxaa yeelay dhaartu shayga aada ku dhaaranayso waxay keentaa weyneyn iyo qadarin xadaad in loo sameeyo weyneynta iyo qadarinta keeni karta in lagu dhaartana ilahay unbaa iskale subxaana watacaala saas wey makhluuq marka laguma dhaaran karay wuxuu doonim ha ahaadee hadduu ruuxu ku dhaarto marka dembi weyn buu galayo diintii buu meel kaga dhacay shirki buu ku dhacay saas wey man xalafa ruuxii dhaartay bikayr illahi ilahay cid aan ahayn ruuxii ku dhaartay faqad kafara waa gaaloobay oo ashraka waa macnaha awdaasi waa shaki baa laleeyahy manaa raawigaa wuxuu shakiyey lafdiga xadiidka kusoo arooray ma kufri buu ahaa mise shirki buu ahaa saas shakisan rawaa waxaa wariyay xadiidka atirmidi baa wariyay xasanahu xasan buuna ka dhigay wasaxaabi lxaakimu xaakim baana saxiix yeelay wa qaala wuxuu yihi abdula wa wuxuu yihi ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud baa wuxuu yihi lian axlifa inaan dhaarto billaahi ilaahay inaan ku dhaarto kaadiban anoo been sheegaya ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga min an axlifa inaan dhaarto inaan dhaarto bigayrihi ilahay cid aan ahayn saadiqan anoo rur sheegay maanaa laba shay buu isgarab dhigaya ta koobaad waxa waaya in aada dhaarato ood ilaahay ku dhaarato beenna aada sheegayso ta labaadna waxa weeye inaad dhaarato ilaahay cid aan ahayn aad ku dhaarato runna aada sheegayso labadooda koodee halisan labaduba waa dembi ila mid dhinac bay ka saxsan tahayo midda hore ilaahay in lagu dhaarto waa ka saxsan tahay laakiin dhankay ka khaldan tahay beenta ay tahay bay ka khaldan tahay maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala meel kaga dhac bay ku tahay adiga oo been sheegay inaad been sheegaysana inaad ku dhaarato waad weynayni haddana waad yarayni maxay waad weyneyn oo qadarin baa kaa muuqatay haddana iyo sid baa kaa muuqatay iyo inaad macnaha waxa wey meel kaga dhacayso marka taasi dhankaa wey ta labaad waxa weeye ku dhaarashada ilaahay cid aan ahayn aada ku dhaaratay waa dembi waa khalad runta aada sheegaysana waa ku saxsantahay marka labada mas'alo mid walba dhinacna waa ka saxsan tahay dhinac waa ka khaldan tahay toodee baa macnaha daran oo dembi ahaan ku daran dembi ahaan waxaa ku daran in aada ilaahay subxaana watacaala ku dhaarato macnaa waxaan ujeedaa midda yani inaad ilaahay cid aan ahayn ku dhaarato runba sheeg hadaad rabtee yaa ka halisan oo ka weyn macnaha sababkuna waxa weeye addoonku markuu ilaahay ku dhaarto uu beenna sheegayo dembi unbuu galay dunuubtii waaweyneyd ka mida laakiin shirki muusan ku dhicin u fiirso maxaa yeele beentu ama qaar haba socoto ama aysan la soconin waa un kabiira min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn ubalamataa shirki ma gaadhsiisna laakiin markaad ilaahay cid aan ahayn ku dhaaratahay markiiba shirki bay ku dhacday shirki iyo dunuubta kalena waa kala weynta shirkigaasi ama kii yara ha noqdo ama kii weyna ha noqdo saas daraaddeed baa cabdullaahi waxay kutusaysaa cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu fiqigiisaay kutusaysaa macana shirkigu ama ha yaraade ama ha weynaadee dunuubta kale lalama timi karo zina hadday tahay been hadday tahay yani dil haduu yahay lalaba siba waa ka wenyahay maana saas lian axlifa inaan dhaarto buu yihi billahi ilahay inaan ku dhaarto kaadiban o inoo been sheegayo waa dhaarta culimada qaar kamida ah ay ku fasireen alyamiin alghamuus dhaarta ruuxa dembiga dhex tiibisa halista ah waa ilaahay oo lagu dhaarto adoo been sheegaya macana lian axlifa inaan dhaarto billahi ilahay inaan ku dhaarto kaadiban anoo been sheegaya ayaa axabu ilaya xaggayga loo jecel yahay oon ka jeclahay min an axlifa inaan dhaarto bikayrihi ilaahay cid aan ahayn aan ku dhaarto saadiqan anoo run sheegaya maxaa yeelay dembi iyo shirki kala weyn ta horena waa waa dembi keliya ta dambana waa shirki iyo dembi weyn oo iswato wey macna wa can xudayfata xudayfe waxaa laga warinaya radi allahu canhu can nabiy sal lay sl nabiga waxaa laga warinaya wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi nabigu laa taqulu odhanina maa shaaa allahu wa shaaa fulan ha odhanina maa shaa allah wuxuu ilaahay doono oo wa shaaa fulaanun hebelna uu doono walaakin quuluu waxaadse tidhaahdaan maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono uma kadibna ama markaa kadibna shaaa uu doono fulaanun hebel uu doono rawaha waxaa wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyey bisanadin sanad buuna ku wariyey saxiixin oo saxiixa ah xadiidka xudayfa macnihii aan soo sheegnay buu sheegaya oo uu ka hadlayaa oo ah yacni ilaahay subxaana watacaala iyo addoommadiisa inaan laysku xidhin khaasatan doonitaanka iyo samaynta iyo wax bixinta iyo wax ilaalinta iyo ilaahay iyo addoommadiisa ha isku xidhin haddaad isku xidhaysana oy laga maarmaan tahay hadalkaaga inaad xidhiidhisana waa inaad kala dambaysiiso kala dambaysii oo waxaad tidhaahdaa hadduu alla doono markaa kadibna uu hebel doono saas maana markaa kadibna uu hebel doono markaa kadib inaad gelisaa la doonaya waxaa la diidaya inaad tidhaahdo ilaahay iyo hebel hadday doonaan ama ilaahay iyo hebel hadday dooni lahaayeen ama ilaahay iyo hebel hadday ikaalmayn lahaayeen ama ilaahay iyo hebel hadday wax ila qaban lahaayeen saas maana ilaahay iyo hebel baa la diidanya ha isgarab dhigin ilahay addoonkiisa subxana wa tacala waxaan rabaa inaad tidhaahdo ilaahay hadduu wax ila qaban lahaa markaa kadibna hebel uu ii hagarbixi lahaa hebel uu ii hagarbixi lahaa saase markaa kadib saasaa la doonaya in la adeegsado macnaha oo macnaha shirkigii ayaa meeshaa soo gelaya ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa oo wax lala wadaajiyo ayaa soo gelaya macnaha haddii intaa laysu diiday bal u fiirsada bilahi calaykum addoonku qalbigiisa kama rumaysna ilaahay iyo addoonkiisu inay isgarab yaallaan addoonka hadalkan odhanayaa ilaahay addoonkiisa inuu garab geli karo oo wax la wadaagi karo ma rumaysna laakiin waxoogaa af xumaad ku dhacday oo afkaa ka xumaaday hadalkaa ka xumaaday taasaa la diidan yahay haddii kaan kii nooca ahaa ee afka keliya ahaa loo diiday o edebse la leeyahy oo afkii la edbinayo la laylayo kii rumaysnaaba ilaahay cid aan ahayn inay wax qaban karto oo wax tari karto oo dheef keeni karto oo dhib la imaan karto oo ka waran marka iyado taasi waa shirkigii weynaa iyo gaalnimadii weynayd wey waan soo marnay islaamka lagaga baxa midaas qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam laa taqulu ha odhanina maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono oo washaaa fulanun hebelna uu doono walaakin quluu waxaase tidhahdaan maa shaa allahu wuxuu alla doono uma markaa kadibna shaaa uu doono fulanun hebel rawaha waxaa wariya xadiidka abu daawuud bisanadin buu ku wariyay saxiixin oo saxiix wa jaa waxaa yimid can ibraahim nafaci ibraahim nafaci waxaa ka soo arooray oo ka yimid hadalkan ibraahim nafaci waa taabiciintii nin kamid a ah. cabdullahi ibnu mascuud ardadiisii waay wuxuu yihi waxaa ka arooray anahu ibraahim yakrahu inuu nici jiray acuudu billahi wa bika hadalkaasuu necbaan jiray acuudu waxaan magan gelayaa billahi ilahay baan magan geli wa bika iyo adiga wayajuusu waxaa banaan buu dhihi jiray an yaquula inuu yidhaahdo ruux billaahi ilaahay baan magan geli uma bika markaa kadib laliyo adaan magan ku ahay qaala wuxuu yihi ibraahim wayaquulu wuxuu odhanayaa lawla allahu hadduusan ilaahay jiri lahayn kaalmo ilaah uu i haddayna jiri lahayn uma fulaanun markaa kadibna hebel kaalmadu i kaalmay haddayna jiri lahayn waxaasaa igu dheclaaway maana walaa taqulu ha odhanina lawla allahu wafulaan ilaahay iyo hebel haddayna jiri lahayn isku xidhidaa joojiye wey maanaa saasoo ibraahim dhidhaqace odhan jiray waa salafkii marka salafkii waa raggii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyhi ardadiisa saxaabada raggii wax ka qaato cilmiga ka qaata wey maanaa intaa khuraafadan iyo suufiyadan iyo inxiraafkan iyo khaladkan iyo ummaddu ayna gelin jahligana oo diintu ay saafida ahayd farax aanta ahayd weeyaan hadallada lasoo tabinaya macana waa cahdigii salafka ridwanullahi quruuntii nabigu uu ammaanay salawatullahi waslamu calayh wa jaa waxaa yimi can ibrahim naqaci anahu ibrahim yakrahu inuu necbaan jiray acuudu billahi wa acuudu billahi wa waa inagii soo marnay baabu listicaada sideedaba magangeliye weydiisiga yaa magangeliye la weydiistaa allah subxaana watacaala isaga keliyaa magangeliye la weydiistaa laakiin waxaan soo sheegnay ruuxu wuxuu awoodi karo oo tabartiisa ku jirta ruux nool wuxuu awoodi karo haddaad tidhahda warniyahu magan baan ku ahay inabadgeliyo iga badbaadi wax saas inay banaantay dhib ma laha tii nooca ahayd oo masala waxa way cadow baa ku daba jooga nin waxoogaa awood le baad intaa u jartaa tiri warniyo waxaan rabaa inaan magan kuu noqdo i magan geliso waa banaan tahay maadaama uu awooddiiba leeyahay waa banaan tahay sharcan maxaa la diidaya marka tii yar ahayd markaa doonto inaad afka ku sheegto ha odhanin yaani waxaan magan gelhayaa ilaahay iyo niyo adiga ee waxaad tidhahdaa waxaan magan gelayaa allah si buuxda markaa kadibna niyo adaan magan ku ahay saas hadalka saas in edabtaa loo isticmaalo ayaa la doonayaa macna wayajuuzu waxaa banaan buu yihi an yaquula inuu yidhaahdo billaahi ilahay acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa uma markaa kadibna bikaniyo adaan ku magan waa magangelyadaa waxaa loo isticmaali karaa baa nidhi hadduu awoodi karo waxa laga magangelayo inuu magantaa bixiyo yani inuu magangelyo sameeyo uu ruuxa waxaa ka difaaco qaala wuxu uhi wayaqulu wuxuu odhanaya lawla allahu ilaahay hadduusa jiri lahayn uma fulan yani lawlaa macuunat llah ilahay kaalmadiisu haddayna jiri lahayn uma fulanu markaa kadibna hebel kaalma ilaahay la haweynaynta heerkaasa makhluuqkiisana aad siisay shirki baad gashay wey maana aftana shirki baad ka gashayo dhaar afkaaga soo martay ilahay unbaa iskale subxana watacaala maadaama afkaaga aad ilaahay cid aad ku dhaartay ay soo martayna shirki baad iyadana ku dhacday saas wey maana araabicatu masalada afraadi waxa weeye ana ana xalfa ana alxalfa dhe dhaarasho bigayri illahi ilaa anahu xalifa dheh annahu xalifa haddii uu ruuxu ku dhaarto bikayri illaahi ilaahay uu ku dhaarto ana alxalfa waa ka fiican yani in laga dhigo ismi laga dhigo bikayri illahi ilaahay keyrkii oo lagu dhaarto ama ruuxoo dhaartay oo bikayri illahi ilahay cid ku dhaartay saadiqan isagoo run sheegaya fa huwa kaan dhaarta noocaasi ee runtana lagu sheegaya ilaahayna lagu dhaartay maxaan u ilahay cid lagu dhaartay dhaartaa ilah cidaan ahayn lagu dhaartay runtana lagu sheegayo fa huwa kaasaa akbaru ka weyn min alyamiini dhaarta alghamuusi ee dadka dembiga dhex gelisa muquurisa dhaarta dembiga dhex muquurisa dadka waxa wey inaad ilaahay ku dhaarato adoo been sheegayo alyamiin alhamuus culimadu saas yidhahdaa been baad sheegaysa wallaahi inaa shaygan intaa soo siiyey baa been baana sheegaysa wallahi inaa waxaa arkay baa tii beenna baana sheegaysa yamiin khamuus baa dunuubta waaweyn bay ku jirtaa waa been iyo ilaahay ood ku dhaaratood beenku ugu dhaaratay laba damiyo isdul saaran taa waxaa ka weyn in aad tidhaahdo yani waxa weeyaan ilaahay cid anahay ku dhaarato oo qoraxda ku dhaarato oo dhulka ku dhaarato oo buuraha ku dhaarato oo awoga ku dhaarato oo sheekh hebel ku dhaarato kuwaasi macnaha taasaa ka halisa oo ka weyn macna alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey alfarqu kala qaadid iyo kala saarin la kala saaro bayna alwaawi wa waumma umma iyo waawdo la kala saaro fi lafdi ku dhawaaqida ku hadlida markaad ku hadlayso waawda lama adeegsan karo laakin umma in la adeegsado waay waxaana nidhi macnahooda kala gedisano waxay keentaa labada shay isku xidhayso oo si buuxda wixii u wada wadaaga waxay labaday wax wadaajinaysa ayaa si buuxda wax u wada wadaago bal waxaaba suurtagala ah kay dambaysiisay inuuba kaga horeeyo kalaa suurtagal inay si siban u wadaagaanna waa suurtagal ka hadda horeeye ee qoraalka ku horeeya inuu ka horeeyo sidan ay tartiibka u yaallo ay u kala horeeyaanna waa suurtagal oo masalan markaa tidhaahdo jaa zaydun wa muxamadun waxaa yimid zayd iyo muxamed markaa tidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan waxaa suurtagala hal mar inay wada yimaadeen oy xukumka si siman u wadaagaan waa suurtagal waxaa kaloo ay suurtagal tahay inuu maxamedka aada dambaysiisay imaanshaha ku horreeyey waaba suurtagal waxaa kaloo suurtagala tartiibkay u yaaleen inay ku yimaadeenoo zayd kusoo horreeyey maxamedna ka dambeeyey intaba waa suurtagal wawda markaad isticmaasho laakiin markaad tidhahdo jaaa muxamadun jaa zaydun uma muxamedun markaad tidhahdo suurtagal ma aha inuu maxamed imaanshaha ku dambeeyey mooyaan weliba uu muddo ka dambeeyey mayna wada soconin maxamedna ma horreynin ee waa laga horreeyo zayd baa imaanshaha ku horreeyey maxamedna imaanshihiisu ka zayd way ka dambaysayo mayna macnaha markiiba muusan ka dabibaanin wy mana saas wy marka saas daraaddeed baa wowda aan la isticmaalayn lakin bada la isticmaalaya waxaa la isticmaalaya uma baa la isticmaalaya baabu maa jaa wixii yimid buu baab u yahay fii man ruux dhexdii kusoo arooray ruuxaasoo lam ah, yaqnac aan ku qancin bilxalfi biayr billah ilahay oo lagu dhaarto ruuxii aan ku qancin manaha ilahayna lagu dhaarto subxaana watacaala ruuxay qanci weyda oo u baahda inuu makhluuqaadka ilaahay ku dhaarto yani waxoogaa wuxuu ka yara hulguri baxsan yahay dhaarta ilahay subxaana watacaala lagu dhaarto waa ku fillaan la-da ilaa uu makhluuqa ilaahay subxaana watacaala aado saasoo kale way macana inta badan dadku hadda masala waxay sameeyaan ninku ruux hadduu dhaarto oo ilahay ku dhaarto subxaana watacaala oo uu dhaar maro waxaa kala weyn inuu ku dhaarto haweenaydiisa furitaankeeda saasaa kala weyn dadweynaha xataa taasaa kala weyn hadduu yidhaahdo ninku haweenaydiisa masalan waxauu isagu dilaya ama ilmakiisa kiisa dilaya wallahi inaan layga qabanayn hadduu yidhaha waa laga qaban ama dhaartiisu ha ku dambaabo ama isan ku dambaabi laakiin hadduu yidhahdo saddexdii waxay iga tahay inaan layga qabanayn ma laga qabanay laga qaban maayo soma waa loo dayay saas maana ha ka noolaade marka yani dalaaqa oo lagu dhaarto ayaa wuxuu kala weynyahay ilaahay oo lagu dhaarto subxaana wa watacaala saas wey marka waa halis waayo ma ilaahay baa laga hunguri baxsan yahay iyo kudhaarashadiisa subxana watacala isagaa ka weyn wax walba hadduu ruuxu wax qiimeynahayo oo qiimeyn u cid qiimeynahayo wax ku qabanayana ilahay qiimeyntiis iyo weyneyntiisa ayaa mudan in wax lagu qabto wey macnaha marka cidda ku qanci weyday ilaahay inuu ku dhaarto dhaarta ilahay lagu lagu dhaarto ciddii ku qanci weydo oo waxyaalo kale in lagu loogu sii adkeeyo u baahan ciddaasaa laga hadlaya macana bacdu maa jaa wuxuu baabu yahay fii man ruux cid dhexdii kusoo aroortay ciddaasoo lam yaqanca ah aan ku qancin bilxalifi billah ilahay oo lagu dhaarto macana ku qanci weyda waxaa soo gudagelay waa lagu dhaartay waa lagu dhaartay ilahay baa lagugu dhaartay markaasaa tiri kuma qanacsiini kuma qanacsaniye yani iigu dhaaro wax kale ii xela bur saas walaalami waad isaysataan markaasuu wuxuu hi warniy wallaahi inaanan waxaas iyo waxaas aan isku hayno inaanan arag maqalna markaasaa tihi kaa dhegaysan mahaye yani xelif ii xela bur waad ku qancinadaa marka ilahay baaba ku qancin laaba dhaartii ilahi subxana watacala waa ku qancin laha wax kalaad usii baahan taha macana saas can ibni cumar waxaa laga warinaya cabdullahi ibni cumar ana rasuula sal ly slam rasuulku qaala inuu yihi laa taxrifu ha dhaaranina biaabaa'ikum awowyadii ha ku dhaaranina aabayaashiin iyo awowyadiin ha ku dhaaranina man xurifa ciddii loo dhaarto lahu isagana billahi ilahay ciddi loogu dhaartana falyusadiq ha rumayso ninkii ilaahay loo loogu dhaartowna ka rumayso ruuxa kuu dhaartay waman xulifa lahu ninkii loo dhaarto billahi ilahay loogu dhaartowna loogu dhaartana falyarda ha qanaco raalli ha ku noqdo maadaama ilahayba loogu dhaarto madax meel ka sareeyo lasalaamo la taabto ma jirto marka ilahay baa dib ugu dhaarta maca hadhayba waman lam yarda ciddaan ku raallaan noqonina falaysa min allahi fii shay yani xagga ilahay waxba kagama sugna wuxuu ka haysto xagga ilahay ma jirto ilahay beri buu ka yahay baa laga wadaa macna rawah waxaa wariya xadiidkaas ibnu maaja baa wariyay bisanadin xasanin buu ku wariyay waa saxiix wey xadiidka xadiidku waa xadiis saxiix marka wuxuu diidan yahay ilahay cid aan ahayn in lagu dhaarto o addoomadiisa ka mid ah. waxaa laga soo qaaday addoommada aabayaashiin iyo awowyadiin taan aabahay waayaa iyo waa taan macnaha waxa wey reerka nagu saa noqdaa iyo waa taan baaba'naa iyo waa taan ka noqonaa iyo waxaasoo dhan baa la diidan yahay awowgaa iyo aabaha iyo male hawsha ilahay baa iskale subxaana watacaala marka ha ku dhaaranina awowyadiin iyo aabayaashiin jaahiligii carabta waxay ahaan jireen awowyadood bay ku dhaaran jireen waa sida soomaalida hadda tahay soomaalida siday hadda tahay yani dabtaasay taqriiban ugu dhaaran jireen markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatulli wasalamu aleyh joojiye ha ku dhaaranina awiyadiin iyo aabayaashin macna ayb taasi waa midka labaad waxaa la yidhi ninkii loo dhaarto oo ilaahay loogu dhaarto rumayso rumayso macnaa waxa weye ha beenilin marba hadduu ruuxu kuu dhaartay waa inaad rumaysato oo warka aada ku qanacdo ninkii loo dhaartowna yani ha raalli noqdo oo ruuxii u dhaartay ha ka raalli noqdo raalli noqoshadaasi waxaa laga wadaa haddii intaad shay isku haysataan maxkamad sharciga isula tagtaan oo ay noqoto war markhaati keen ninkii muddaciga ahayo oo markhaatigii waayo adigaa muddaciya markhaatigii weydi ruuxii aada haysatay baan la dhaarin hadduu marka dhaarto horta qanaaco sharciga waa inaad qaadato waa inaad arrintii meeshaa kaga hadho dabagal damba adugu ku samay maxaa yeele xugum sharciga meeshaa la guddoomiyey ayib taasi waa mid midda labaadna waxa weeye ruux baa masalan yaad haysataa inuu ku ku cudur daaranaya waad eedeynaysaa inuu ku cudurdaartuu rabaa cudurdaarkii baad ka dhegeysan weysa markaasuu kuu dhaartay walaalkaagaa kuu cudur daartay ee kuu dhaartay haddana dhaarta kuugu adkeeyey waa inaad ka rumaysato oo qalbigaagu qanco saas way macnaha lagama wado marka masalan arrimaha laysku haysto oo kaleeto boqolkiiba boqol qalbigaagu waa inuu raalli noqdo lagama wado khaasatan ruuxa haddaad ku tuhmayso inuu khaai yahay oo uusan caadil ahayn oo wax saba marinayo xoolahaagiina uu dhaar ku goosto xaqdarro inuu kaaga qaatayna aada aragto haddana qalbigaaga ka saar oo raalli noqo suurtagal maaha suurtagal maaha laakiin waxaa laga wadaa taasoo kale qalbigaagu hadduusan raalli noqonin xataa xukunka waa inaad hogaansato xukunka u hogaansato maxaa yeelay nabiga salawatullahi wasalaamu aleyh ninkii la odhan jiray yani xuwayisa iyo muxayisa ninkii la odhan jiray labadii dhi labadina walaalay ahay iyagoo marka socbaal ku jiro socotaa yaa mid kamida la dilay mid kamida waxaa la arkay yahuud qoysas yahuud meel deganaa ah. dhexdooda isagoo yaalloo maydaa la arkay oo dhiiggiis ku galgalanay markaasaa wax dilay la waayey qolyihiina way inkireen yahuudaha wiilkii ay walaalaha ahaayeen ninkii walaalaha ahayen baa marka nabiga u yimi salawatullahi wasalaamu calayhi isagoo doonaya in yahuud lala xaalo dhiiggii ninkan lagala xaalo markaasaa nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi ama dhaarta oo dhiiggiini mutaysta yani haddaad dhaarataan inay yahuudi dhiiggaa qabto konta dhaarood bay marayaan qasaabada wax la yidhahdo dhiiggii ayaad mudanaysaanoo magtii baa laydin siiri haddaad idinku dhaar diidaanna yahuud baa idin dhaaran bu le uri salawatullah waslamu caleyh markaasay yidhahdeen nebio waxaa laadooniseen ugu dhaaranayna dayib yahuud baa marka idin dhaaran hadday idin dhaarantana dhiig ma helin waxba qaadan maysaa markaasa waxay yidhahdeen nebiow yahuudi waa niman khaa ah waa niman ilahay xarig ilaahay gooyey waana tuug sidaa daraaddeed yani ka ka dhawrsan maayaan inay xaqa naga dhaar been ah ku goostaan niman ka dhawrsanaya maaha walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh